alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonnaa aayadda boqol konton iyo saddex ee min suurati ali cimraan allah waxau yidhi id tusciduuna walaa talwuuna cala axadi walrasuulu yadcuukum fi ukhraakum faahaabakum haman bihammin likay laa taxzanuu cala maa faatakum walaa ma asaabakum wallahu khabiirun bima tacmaluun id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad ay udkuruu waxaa xustaan id tusciduuna goortaa fogaanayseen yacni oo dhulka ku fogaanayseen bannaanka ah saciidka waxa la yidhaha meesha bannaan baa la yidhaahdaa ascada waxaa loo jeedaa yacni dakhala fi saciid ama haraba fi saciid walaa talwuuna aydan u joojinayn ama milicsanayn calaa axadin cidnaba laa rasuul walaa cid kale waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum waxaad bannaanka inaa carartaan ku fogaanayseen walxaal alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam yadcuukum uu idiin yeedhaayo o idin baaqayo fii ukhraakum xaggiinna dambe uu idinka baaqayo ay min waraa'ikum faasaabakum ghamman bihammin likay laa taxzanuu faasaabakum wuxuu idinku abaaliyey oo idinku abaalmariyey ilaahay hamman ami iyo muruga ayuu idinku abaalmariyey biammin ay calaa hammin murugo kala saaran oo layabaad waa bimacna calaa yacni murugo mudaacafa ayuu idinku abaalmariyey oo la yidhaahdo baadu waa bimacna calaa ama bihammin ay bisababi hammin yacnii murugadaa nebiga geliseen aawadeed ayuu murugo idinku abaalmariyey aad jabka ka murugoonaysaan likay laa taxzanuu ay likay taxzanuu si aa u murugootaan calaa maa faatakum wixii idin seegay a uga murugootaan walahellaadu waa masiida litawkiid ee likay taxzanuu baa macnuhu u dhacaya weji labaad waa in la yidhaahdo fa asaabakum wuxuu idinku abaalmariyey khamman murugo oo bihammin murugo kale kor saaran likay laa taxzanuu si aydan u murugoon oo dhibaatooyinka iyo shadaa'idda a u barataan dabeedna markaa u caadaysataan oo ayna idinku weynaan olaada la yidhaahdo waa asliya calaa maa faatakum wuxuu idin seegay ee idinka tegay oo khaniime ah oo nasri ah aydaan markaa uga murugon sahal a ka soo qaataan walamaa asaabakum waxa idin haleelay laftiisana si aydaan uga murugoon oo markaa ah in markaa laydinka gacan sarreeyey oo dhimasho badan iyo dhaawac idinku dhacay wallaahu allah khabiirun waa ka u aqoonta badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waa ka u aqoonta badan waxaana ka laasimayo ka dhalanaya waa idinka abaalmarinaya summa anzala calaykum min bacdi alghammi amanatan nucaasa summa anzala intaa dabadeed waa soo dejiyey calaykum korkiinna allah wuxuu ku soo dejiyey min bacdi alghammi murugada dabadeed amanatan nabadgelyuu idinku soo dejiyey amni nabadgelyo ka bedelo nucaasan lula ayuu idinku soo dejiyey ay fiihaa nabadgelyada gudaheeda aa markaa ku lulanaysaan walaha waa badelu ishtimaal yakhshaa taa'ifatan minkum luladaasoo yakhshaa daboolaya taa'ifatan koox daboolaya kooxdaasoo minkum idinka idinka mida wa taa'ifatun kooxna qad ahammathum waxaa hammi gelisay oo hammi ku xambaartay iyo warwar anfusuhum nafahooda yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya waxaa bannaan inaad yadunnuuna xaalayso oo jumlada hore ka dhigto khabarkii daa'ifa daa'ifa waa mubtada qad hammatum anfusum inaad tidhahdo jumladaa khabariye ah yadunnuuna jumladaana waa la xaalaynaya weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo qad ahammatum anfusum jumladaasaa sifa ah yadunnuunana waa lagu khabraya sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa labada wejiba markaynu fasirno wataa'ifatun koox qad ahammatum waxaa hammi geliso xamalatum cala alhammi werwer ku xambaartay anfusuhum nafahooda waxay werwer nafahoodu ku xambaareen yadunnuuna xaal ay malaynayaan waa anfusu faacilkaasaa laga xaalayn waxay hammi nafahoodu ku xambaartay yadunnuuna xaal ay malaynayaan billaahi allah ay ka malaynayaan hayra alxaqi yani dannan hayra alxaqi male aan xaq ahayn ay ka malaynayaan danna aljaahiliya ka danni aljaahiliya malahaasoo la mida malaha markaa gaaladu ay ilaahay ka malaystaan dadka jaahiliyada waxaa loo jeedaa gaalada laga tilmaamaya yaquuluunana waxay raacaysaa yani yadunnuuna laga beddelayaa markaad xaalka ka dhigto xaal bay iyaduna noqon markaad khabariya ka dhigtona khabariyay noqon sida khabariyada marka loo fasirana waxay noqonaysaa wa taa'ifatun koox kooxdaasoo qad ahamathum anfusuhum nafahoodu ay hammi geliso hammi ku xambaartiiyo werwer hee yadunnuuna billaahi ghayra alxaqi waxay allah ka malaynayaan dannan gayra alxaqi mala aan xaq ahayn xaqa ka duwan oo baatil ah danna aljaahiliya ay ka danni aljaahiliya mala la mida malaha gaalada la mida yaquuluuna ka beddelo daa'ifadaasi yaquuluuna waxay odhanayaan markaad khabariye ka dhigto yadunnuuna yaquuluuna laga beddelayaana khabariyay noqonaysaa yaquuluuna waxay odhanayaan ma noo sugnaaday min alamri xagga umuuraha xaaluu ka mid yahay shayga soo socdaa min shayin shayba ma noo sugnaaday haba yaraadee waxba amarkiiyo tasarrufka ma ku leennahay kuma lihin bay u jeedaan istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna nafyi buu u dhacayaa qul ina alamra kullahu lilaah qul waxaad tidhaahdaa ina kullahu dhammaantii waa tawkiid la adkaynaayo wa ashaa alamra ku jirtaa waa istiqraaqiya marka kulla waa la sii akidayaa ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaahi allah buu u sugnaaday yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna lak waa jumlo musta'nafa ah yukfuuna waa qarinayaan fii anfusihim nafahooda waxay ku qarsanayaan maa laa yubduuna lak waxaynay ku muujinaynin ayay nafahooda ku qarsanayaan oo talo maxay ah yaquuluuna low kaana lanaa min alamri shayun maa qutilnaa haahuna yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri shayga soo socdaa xaaluu amarka ka mid yahay shay-un shay hadduu noo sugnaan lahaa waanu noo sugnayne maa qutilnaa nalama laayeenoo nalama dileen haahunaa halkanna nalaguma dileen oo nalaguma laayeen qul waxaad tidhaahdaa low kuntum fii buyuutikum low kuntum haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna qaar ku sugan haddaa ahaan lahaydeen waa jamcu beyt beyt buyuut buyuut iyo biyuut labada waa lagu jamciyaa sida shaykh shuyuukh iyo shuyuukh qira ahaanna labadaba waa la akhriyey mowdic kastay qur'aanka kaga yimaadaanba in ba'da la godo iyo in ba'da la hoos dhigo biyuut iyo buyuut shuyuukh iyo shuyuukh yacni waxa weeye waa yacni markaa qiraa'aadka ayaa ku kala qaybsan oo qur'aannimaa mid walba loo akhriyey haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna qaar ku sugan haddaa ahaan lahaydeen mustaqiriina ama kaa'iniina fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim labaraza waa soo bixi lahaayeen oo ay idinku jiri lahaayeen qaar geeri lagu xukumay ama dil lagu xukumay labaraza way soo bixi lahaayeen aladiina kuwii kutiba calayhim alqatlu yacnii loo qoray yacnii loo qadaray kitaabadu waa kitaaba qadariya kitaabadu waxay noqotaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya kitaabada sharciga waxaa ka mid ah kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum alqitaal waxaa loo jeedaa kitaaba sharciya waa laydinku waajibiyaa loo jeedaa hadda waxaa laga tilmaamayaa kitaaba qadariya labaraza aladiina kuwii waa soo bixi lahaayeen kutiba calayhim alqatlu loo qoray dilka lagu qoray bimacnaa loo qadaray kitaaba qadariya ilaa madaajicihi makaanu jiifyadooda intii ka ahaatay u soo bixi lahaayeen madaajic baa laga cabiray masaaricdaa loo jeedaa meesha qofka marka la dilo la dhigo yaa ilaa waxa weeye marka la dilo meel buu ku dhacayaa bartaa uu ku dhacaa masrac la yidhahdaa masracu fulaan waa hebel meeshuu ku dhacay meeshii maydkiisa la dhigay markii la dilay meeshii markaa waxa weeye makaanu sarci halkii lagu legday bimacnaa waxaweeye ee markaa nafta lagaga jaray marka madaajicdana waxa la meesha la jiifsadaa la yidhaahdaa marka madaajic baa laga cabbiray yacni masaarixdii baana loo jeedaa kaannahu markaysagaa sida qadarku markaa yacni u wado yacni kaannahum ikhtiyaarkooda ay meesha u jiifsadeen oo kale waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum waliyumaxasa maa fii quluubikum ay facala maa facal ilaahay wuxuu sameeyey waxa uu sameeyey liyabtaliya allaahu suu ilaahay uu imtixaano maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan ma iimaan ba ma nifaaq ba ma ikhlaas ba ma riyaa ba ma aakhiradoon ba ma adduunya doon ba waliyumaxisa maa fii quluubikum iyo si u kala saaro maa fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku sugan quluubtuna suduurtay ku sugan yihiin wallaahu allaha caliimun waa kow cilmiga badan bidaati suduuri waxallaabaha u saaxiibka ah allah waa u aqoon badan yahay bidaati suduur waxaa loo isticmaalaa waxa markaa laabta aan laga soo saarina lagu qariyo maalintii uxud sabkii ku dhacay mu'miniinta ku dhacay iyo sababteedii baa laynoo sheegaya sababtii waxaa laynagu soo sheegay aayadda hore xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun ya sababtii jabka keensataa laynoo sheegay yacni shay walba ilaahay sabab buu u yeelay ficil kastoo dhacayaa waxa uu leeyahay sabab buu leeyihi marka hasiimada ama jabka waxaa u sababa saddexda arrina aayadda laynoogu sheegay fashal baqasho iyo iskhilaaf iyo cisyaan amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam la caasiyey waayo tanaasuca la iskhilaafaa wuxuu keensanayaa dacfi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum iskhilaafina oo deed abbaqataan haddaa iskhilaaftaan awooddiinna iyo xooggiinnana uu tago ijtimaaca iyo kulanka iyo midnimada waxaa lagu helaa quwa xoog awood tafaraaruqna wuxuu leeyahy dacfi iyo iskhilaafku taagdaruu odaybaa wuxuu doonay inamadiisii inuu la dardaarmo markaasaa inamo badan bay ahaayeen malaa toban inan ama koob iyo toban meelahaasay ahaayeen wuxuu idhi markaa mid walowba dhengad soo qaad markaasay soo qaadeen markaasuu mid walowba dhegadaad markaa soo qaaday jebi markaasaa mid waliba si yaroo hawl yar ayuu bagac uga siiye u jebiyey wuxuu idhi haddana mid walowba dhengad soo qaad waa soo qaadeen dhengadaha isku qabta buu yidhi isu keena iyagoo markaa eh, kulmiya dhengadihii baa saa la qabtay u jebiya dhengadaha gifgifgifgif waa jebin kari waaye wuxuu idhi ijtimaacuna waa sidaas kulanka kulantaan eh, yani markaa midowdaan quwada iyo xooggaasay leeyihiin tafaraaruquna waa kaasoo sidaa yare ee eh, fudud baa loo jebinaya shaacir baaba nadmi ka dhigi jiray hadda ma xasuusteen marka tanaasuca iyo cisyaanka mid walba wuxuu sababayaa fashal aayadda kale waxaa lainoo sheegaya ikhtilaafku inuu markaa fashalkana keensanaayo walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum cisyaankuna jabka waa keensanaya wa jucila dillatu waasakaaru calaa man khaalafa amrii hadda maaragta mukhaalafadii waxaa ka imanaya jab baa ka imanaya ta kale jabku waa musiibo waa musiibatu min masaa'ib musiibo kastana macsi baa sababta wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum allah wuxuu inoo sheegayaa inuu mu'miniinta ilaahay cafiyey uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum waa idin cafiyey waxaa laga cafiyey wixii markaa dembi ay galeen wixii khalada ka dhacay baa laga cafiyey binasi alqur'aan ilahay waa cafow waduu fadlin waxaa la sheegayaa xaaladda ay ku sugnaayeen markan gaaladu ay gacan sarraysay id tusciduuna walaa yacnii wakhtigaa cararayseen bannaanka sii yaacayseen oo aydaan qofna jalleecaynin qofna isu taagaynin yaa mid weyn mid yar nebi iyo khayrkii toonna nebiga waxaa ku soo hadhay afraad kooban baa ku soo hadhay waa sheegi doonaa mufasirku ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani mawdicaasuu inoogu sheegaya toban iyo wax yar ama laba iyo toban ama saddex iyo toban baa ku soo hadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu weligii ma cararin xataa haddii ciidankiisu ka cararaan nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba ma cararin maa fara rasuulahi sala allah alay sl qad weligii ma cararin waxa waa ashjacu nnaas dadka ka ugu dhiiran buu ahaa ee ugu geesisan waatay saxaabadu yidhaahdeen kaayaga geesigii wuxuu ahaan jiray ka nebiga ag jooga haddii cadow lays helo kaayaga geesigii wuxuu ahaan jiray ka nebiga ag joogu ahaan jiray waa garanaysaa maalintii xunayn iyadoo markaa waxaa weeye muslimiinta badankoodii ay ka carareen cadowgii uu halkan yacni markaa uu soo fadhiyo leebabka sidaa u soo ganayo afraadda nebiga ku soo hadhayna ay koobnaayeenoo midhadh ay ahaayeen midhadh ay ahaayeen nebiguna markaa sala allahu alayh wasalam waxa uu saarraa waxay ahayd baqal farda waa lahaa laakiin fardaha ma kaxaysan waayo weligiiba uguma talagelin inuu caruro ayuu xaaladda caynkaasee ciidankii badankoodu ka carareen cadowgii markaysaa markaa halkan markaa ukaabiga ku soo hayo leebkoodu soo gaadhaayo ayuu xagga markaysa markaa cadowga u sii socday uu lahaa ana anabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmutalib uuna issheegaya isagu calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan ahay beeni kuma sugna ina cabdimualib baan ahay waa garan kartaan cadowgu siduu ugu taamo ninka qaa'idka ama hogaamiyaha ama taliyaha bal ka warran taliyahaasi hadduu yahay taliye aan mid la midi jirinba ya taliyayaasha qaarkood haddii marka isagaa la waayo mid kaloo beddelaa ama la mida ama ka wanaagsan baaba la heli karaa laakiin rasuululahi muxamed sala allahu aleyh wasalam yacni taliye ama hogaamiye la mida yacni marnaba lama heli karoyo mid ku dhow toona abadan lama heli karo haddana maca daalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegayeen mana cararin halkaasuu cabbaas lahaa dadka u dhawaaq waa maalintii xunayn waa qiso aan markaa hadda istidraad u galay aayaadkani xunayn kuma saabsana xunayn waxaa laynoogu sheegay fii suurati tawba wa yowma xunaynin id acjabatkum karatkum falam tughni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bimaa ruxbat uma wallaytum uxud lafteeda saas si la eg baa markaysaga ciidanka badankiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka cararay markaasaa dhowr iyo toban ku soo hadheen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu u baaqayey ow lahaa ilaya yaa cibaad allah xaggayga markaysa markaa u kaalaya aniga ii kaalaya addoommadii ilaahayow oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u baaqayay faasaabakum hamman bihammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum markaasuu allah wuxuu idinku abaalmariyey yacnii hammi hammigaa nebiga geliseen aawadii ayaa mid markaa idinkana laydinku abaalmariyey hammi markaa hamu lhaziima likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum si aa markaa masaa'ibta dhibaatooyinka yacnii u barataan oo u caadaysataan oo aydaan marka hadhow yani marka murugadu idinka tagto sahal ay idinku muuqdaan umuuruhu saa waa loo fasira likay laa taxzanuu waxaa kaloo loo fasiray in la yidhahdo si aa u murugotaanna waa loo fasiray laakiin ishkaal baa ku sugsan xagga carabi ahaan uma anzla calaykum min bacdi alhami amanatan nucaasan yakhsha taa'ifatan minkum intaa dabadeed buu ilaahay idinku soo rogay nabadgelyo ayuu idinku soo rogay iyo lulo a lulotaan waxay yidhaahdaan culammadu annucaasu fi alsalaati wa fi alcilmi min ashaytaan wannucaasu fi lqitaali min allah luladu hadday marka waxa weeye marka cilmiga la sheegayo aad lulooto ama salaadda gudaheed aad ku loolooto waa min ashaytaan laakiin dagaalka jihaadkaa ah haddaad gudihiisa ku lulooto waa min allah waayo waxay sheegaysaa nabadgelyo ruuxu hadduu baqaayo ma gam'o waa garanaysaan wakhtiga cabsidu jirto qofka hurda ku soo dhici hurdadu waa tegaysaa hadduu luloodo amni buu dareemayaa saas nicamka ilaahay waxaa ka mida muuminiinta inuu ilaahay wakhtiyada qaarkood u keenay dagaalka gudihiisa iyagoo ku jira inay luloodaan waxaa ka mida maalintan uxud uma anzala calaykum min bacdi alhammi amanatan nucaasan yakhshaa taa'ifatan minkum kooxda nabadgelya marka ay dareemeen cabsidii baa laga kaxeeyey saas aawadeed way loloodeen ya markaasay rakoocayeen markaasaa seeftu ka dhacaysay markaasaa marba markay seeftu dhacdo haddana soo qaadanayaa kaanahu shidda iyo dhibaatoba aana ku jirinba ya waxay sheegaysaa amni bay sheegaysaa qofkuna haddii aanu baqayn dagaalka waxa weeye yacni inuu yani si fiican u dagaalamo waa u suurabaysa oo cadowga marka waxa weeye aanu dee aanu isku daadan oo cadowga iska celiyo yacni aad yo aad bay markaa taasi ka anfacaysa nucaasan yakhshaa taa'ifatan minkum suuratun anfaal qudheeda waa ta laynoogu sheegay id yughashiikum annucaasa amaanatan minhum wa taa'ifatun qad ahamatum anfusuhum kooxdan kale waxaa loo jeedaa munaafiqiin baa laga tilmaamaya afraad munaafiqiina oo ku dhex jiray muminiinta oo iyaga marka waxa nafahoodu warwargeliyey cid kale aan danka lahayn allahna ka malaynaayey mala aan xaq ahayn aljaahiliya danna aljaahiliya waa malaha gaaladu ay allah ka maleeyaan iyo munaafiqiintu allah ka maleeyaan jaahiliya marka la yidhaahdo waxay noqotaa in laga tilmaamaayo xaaladda xun ee markaysa marka gaalnimada in looga jeedo laakiin marbay khasla noqotaa oo macsi laga tilmaamaya walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluula marka tabaruj aljaahiliya waxaa loo jeeda tabarujkii gaalada loo jeeda haatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki baab caynkaasuu baabaystaa baabun almacaasi min amri aljaahiliya macaasidu umuurta jaahiliyaday ka mid tahay iyo afcaasha gaalada iyo akhlaaqda gaalada walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha walaa yukafaruna waa loo dabdiyaa waa mujarad dabdi lama gaalaysiyo amama gaaloobo imaatinka macaasida le uu la imanayo qofku ku gaaloobi maayo ama laguma gaalaysinaayo ila bishirki shirkiga mooyaane irtikaabka lagu gaalaysiin maayo laakiin shirkiga eh, mujarad alirtikaab uu la yimaado baa lagu gaalaysiinaya shirkuakbar ama macaasida shirkiga ka sokeeya waxaa lagu gaalaysiinaya biistixlaaliha laa birtikaabiha macnuu saasuu dhacay say ahlucilmigu caddeeyeen marka jaahiliyadu yani markay tahay waxa weeye jaahiliye mutlaqa waxay noqonaysaa gaalnimada zaman aljaahiliya waxa la yaha ma qabla alislaam ayaa la yidhahda shakhsun jaahiliyun haddii la yidhahdo waxaa loo jeeda shakhsi kaafir oo gaala ah. saasaa loo jeeda jaahiliya mutlaqa ah lama helaayo bacda bicati rasuul sala allahu aleyh wasalam ilaa ay timaado dabayshii qof kastoo muuminaba sababteeda nafta looga qabanayey laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahirina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa ya'tiya amrullahi wahum cala dalik sida xadiiska mutawaatirka sheegaayo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kama baxayso kama zulayso koox ummaddayda ka mid ah inay xaqa ku sugan tahay oo laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum wa aanu dhibaynin cidda markaa hoojise u gargaari weydaa iyo cidda khilaaftaatoonna xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik amarka ilaahayna waxaa loo jeedaa dabaysha la soo diraayo qiyaamada ka hor ee mu'miniintoo dhan sababteeda nafta looga qabanaayo taasaa laga tilmaamaya markaasaa jaahiliya mutlaqa la helaya laakiin inta ka horeysa jaahiliya mutlaqa lama helaayo waxay noqonaysaa muqayad inay tahay fii beled yani aw fii qawm aw fii naas markaa saas aawadeed itlaaqa mufakiriinta qaarkood ay itlaaqaan yani jaahiliyat alqarni alcishriin ama ay mujtamacaat kuwa dhammaantood mujtamacaat jaahiliya waxa weye cibaaraadka noocaas waa cibaaraad khalata ah ansaxahayn shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga warramaa kitaabkiisa laha iqtidaau siraat almustaqiim tafsiilka aynu sheegnayna uu ku tilmaamaa culamo kalena waa sheegeen oo waa tilmaameen ahlucilmiga mucaasiriinta ahna itlaaqaadka mufakiriinta qaarkood ay itlaaqeen way radiyeen sida markaysa markaa eh, yani ashaykh alcallaama maxamed naasirdiin albani iyo marka waxa weeye marka mashaayikh badan oo kale ayaa markaysa wax markaa radiyey oo markaa tilmaamay inayna sax ahayn wakadalika mucjam almanaahi allafdiya libakri abu zayd iyo ahlucilmi kaleoo badanba waa sheegeen sida markaa saalix alfawsaan wa hayrihim yaquuluuna hal lana min alamri min shay waxay odhanayaan amarkiiyo tasarufka waxma ku leenahay waxba kuma lihin allah wuxuu sheegayaa amarkiiyo tasarufkiiyo maamulka inuu allah leeyahay umuuraha keligii dabberaayo maamulayo qul ina alamra kullahu lilaah waxaa ku sugan radin la radinaayo dadka yidhaahda arwaaxda awliyada ayaa caalamkan maamula oo waxaa caalamka ka dhacaya shir awliyaad baa lagu go'aamiyaa yacnii weli hebel baa shir guddoonka ah maalin heblaayuu qabsoomaa yacni yaga ayaa marka uu ka soo fulaa wax allo waxa dhacaya cibaaraadka noocaas waa cibaaraad baatila daliilna male qul ina alamra kullahu lilaah amarka dhammaantii isagu u sugnaaday allah buu u sugnaaday qaar baa waxay ku fasireen falmudabbiraati amran in looga jeedo arwaaxu lawliyaa waana tafsiir khilaafsan ijmaaca mufasiriintaba khilaafsan waayo mufasiriintu waxay ku kulansanaayeen falmudabbiraati amran in looga jeedo malaa'igta malaa'igtuna amar ilaahay bay ku shaqaynayaano far ma riixayaan xaraka iyo dhaqaaqna ma samaynayaan ilaa biamri min allah wma natanazlu ila biamri rabbika lahu ma bayna aydiina wma khalfana wma bayna dalik wma kana rabuka nasiya markii nabi maxamed ku yidhi calayhi salaau wasalaam jibriil alaa tazuuruna akara mima tazuuruna maadna soo booqatii intaadan soo booqanayso in ka badan waxaa allah soo dejiyey wma natanazlu ila biamri rabbika lahu ma bayna aydiina wma khalfana wma bayna dalik iyadoo la sheegaayo amarka rabbin baan ku soo degayna iskama soo degayna ficil ama tasaruf ama amar aan loo fasixin malaa'igtu marnaba ma samaynayaan walow cidda ka dalabtay haba noqoto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa shay aan loo fasixin oo aan xagga allah laga amrin marnaba ma samaynayaan yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna lak waxay nafahooda ku qarinayaan waxayna ku muujinayn waa la sheegay haddana waa la caddeeyey yaquuluuna low kaana lana min alamri shayun maa qutilna haahunaa haddii amarkiiyo tasarufka annagu aannu yeelan lahayn ama wax ku yeelan lahayn halkanna laguma dileenoo qaarkaya laguma dileen daad ilaahay wuxuu sheegayaa ciddii geerida loo qoray inaynay ka baaqateen meeshii markaa qofka loo qoray in lagu dilana inaanu ka baaqdeenee tegi lahaa si kastoo loogu dadaalana aan laga baajin kareen qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim dadka qaarkood waxaa dhacdaa belede fogoo weligooda ayna tegin iyagiyo aabbayaashood toonna baa geeridiisu ku qoran tahay halkii buu is odhanayaa dan heblaayo orda ku soo qabso weligii ma arag weligii ma tegin cimrigiis aabbihii ma tegin hooyadii ma tegin awoyaashii ma tegin gogogogo siduu usii cararayo halkii tegayaa halkii ay tallaabadu kaga dhammaatay ee uu ku qornaa markuu joogaa qalaf isagu wuxuu u socdayba waxay ahayd in halkaa nafta laga qabto waata xadiis ku soo aroortay ina allaha idaa araada qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu ilayha xaaja ilaahay hadduu doono qof naftii inuu dhul ku qabto dan buu ugu yeelaa markaasuu wuxuu is odhanayaa dan heblaayo orodoo dhulkaa ka soo qabso isagu dan buu u socdaa danta sida iyo saasa yacni waxa loo wadaana wax kale ma aha waxa weeye waa in markaa eh, naftiisa halkaa lagu qabanayo cimrigiisu ku dhammaanayo ajashiisa ay ku qoran tahay halkaa inuu markaa ku dhinto ya sidiibuu deedna marka halkii ugu dhimanaya labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ila madaajicihim waliyabtaliya allahu ma fii sudurikum waliyumaxasa ma fii quluubikum wuxuu ilaahay imtixaanayaa waxa qalbiyada mu'miniinta ku jira iyo waxay doonayaan iyo waxay marka hadday ikhlaas tahay iyo hadday iimaan tahay iyo hadday nifaaq tahay yani ayuu ilaahay muujinaya waa imtixaanaya allah waxauu yidhi id tusciduuna walaa talwuuna cala axad udkuruu waxa xustaan oo sheegtaan id tusciduuna wakhti aa fogaanayseen tubciduuna fi lardi arlada aa ku fogaanayseen haaribiina xaalaa cararaysaan ascada yuscidu tuscidu iscaadan waxaa loo isticmaalaa ascada bimacnaa dakhala fi saciid yacni meesha bannaan buu markaysa markaa galay bimacnaa waa meeshaa bannaan buu ku cararay meeshaa bannaan buu galay hamsadu waa lidukhuul ascada id tusciduuna wakhti aa fogaanayseen fi lardi arlada aa ku fogaanayseen haaribiina xaalaa cararaysaan marka culamada qaar waxay u qadaraan udkuru bacdu ahli cilmina waxay idhaahdeen waxba la qadari maaye uma sarafakum canhum ayaa markaa waxa weeye lagu camal siinaya ilaahay waa idin celiyo gaaladii waa idinka dabaalay idinkuu idin celiyo xagga gaalada inaa markaa u diriir tagtaan ayuu idinka celiyey oo iyo jabka idinku celiyey canhum iyaga xaggoodu idinka celiyey id tusciduuna wuxuu idinka celiyey marka arlada bannaan ku fogaanayseen oo ku cararayseen bannaanka sii cararayseen walaa talwuuna calaa axad walaa tucarijuuna aydan isu taagayn calaa axadin cidnaba aydan isu taagayn lawaa yalwii jeesigaa la yidhahda waayo qofku hadduu istaago dee cid buu qooraansanaya ama markaysaga eegaya ya cida isu taagaysaan oo aad qooraansanaysaan ama markaa cida isu taagaysaan oo aad jallacaysaan aynay jirin waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum waxaa cararayseen alrasuulu rasuulku sala allahu alayhi wasalam yadcuukum uu idin yeedhaayo fii ukhraakum xaggiinna dambe uu idinka yeedhaayo yani rasuulkii waa ka cararteen min waraa'ikum ay min waraa'ikum xaggiinna dambe uu idinka yeedhaayo yaquulu wuxuu odhanay ilaya cibaad allaah ay tacaalow ilaya xaggayga u kaalaya cibaad allah ay yaa cibaad allahi addoommada ilaahayow ilaya ay tacaalow ilaya xaggayga u kaalaya cibaad allaahi ay yaa cibaad allahi addoommadi ilaahayow cibaad allah waa min baabi xadfi xarfi nida xarfunidaagii baa la xadfay fa asaabakum jaazaakum ilaahay waa idin abaalmariyey hamman hammi ayuu idinku abaalmariyey yacni murugo bilhaziimati shabkaa ka murugoonaysaan bihammin ay bisababi hammikum lirasuul murugogelinta aa rasuulka murugo geliseen aawadeed wuxuu idinku abaalmariyey hammi bilmukhaalafati maxaa rasuulka kuwa murugo geliseen bisababi hammikum lirasuuli bilmukhaalafati khilaafka a khilaafteen aa ku murugo geliseen wa qiila waxaa la yidhi albaa'u ba'du bimacnaa cala calaa bay la macno tahay calaa ayay la macno tahay ay mudaacafan calaa hammin yani amman alaa ammin ay mudaacafan calaa ammin ami ami kor saaran yani marka murugo labalaaban oo jabkii waa ka murugoonayseen haniimadii inay istaagtayna waa ka murugoonayseen amman mudaacafan calaa ammi fawti alghaniima yani lagu labalaabay ami aa ka murugoonayseen in furka idin seegay gaalada aa ka furanayseen likay laa taxzanuu calaa mutacalliqun bicafa weji wuxuu odhanayaa likayla waxay ku tacalluqdaa cafa walaqad cafaa cankum ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe ilaahay waa idin cafiyey oo dembiga iyo mukhaalafada a ku dhacdeen iyo cararka rasuulka a ka cararteen wuu idinka cafiyey iyo cisyaanka a la timaadeenba likay laa taxzanuu wuxuu idiin cafiyey maxay likay laa taxzanuu si aydan u murugon calaa maa faatakum wixii idin seegay ee idinka tegay fur iyo haniime ah si aydan uga murugon mutacalliqun bicafaa aw biasaabakum ama la yidhaahdo asaabakum bay ku tacalluqdaa fa asaabakum ghamman bihammin likay laa taxzanuu wallaa tan dambay u taallaa markaa wallaa zaa'idatun taa hore marka lagu socdo cafaa la yidhahdo waa ku tacalluqdaa laadu waxay noqonaysaa asliya ilahay waa idin cafiyey likay laa taxzanuu si aydan u murugoon calaa maa faatakum waa waadix laaduna waa asliya cala hada tafsiirka hore aw biasaabakum waa tafsiir labaad wuxuu idinku abaalmariyey hamman bihammin likay laa taxzanuu walaa zaa'idatun laaduna waa zaaido waa zaaido waxaa laga tilmaamayaa yacni macnihii khaaskaa faa'iideyn mayso nafyiga ahaay waxay faa'iidaynaysaa tawkiid bay faa'iidaynaysaa iyo taqwiya adkayn hadalka la adkaynaayo laakiin macnaha khaaskaa faa'iidayn mayso marka likay laa taxzanuu ay likay taxzanuu si aan u murugootaan ayuu hammi hammi kor saaran idinku abaalmariyay noqonaysaa calaa haada marka sidaa lafteeda ishkaal baa ku sugan ishkaalkaasina waxau yahay laadu inay asliya tahay waxaa u daliila laa kalaa lagu cadfay walaa maa asaabakum baa la yidhi marka soo celinta markaysaga allaada kale la soo celiyey waxay caddaynaysaa taa hore inay tahay asliya asliya inay tahay bay caddaynaysaa oo tan labaad tawkiidun loo soo ceshay calaa haada baciid bay noqonaysaa in la yidhaahdo laadu waa zaa'ido likay laa taxzan waa zaa'ida in la yidhaahdaa waa baciidun jiddan min xaysu sinaaca sinaacada icraabigaa marka la eego waxay noqonaysaa mid marka waxa baciida bay noqonaysaa marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen laada waxaa loo daynayaa asliye inay taa loo daynayaan iyadoo likayla lagu tacalluqsiiye biasaabakum laadana inay asliye taa loo daynayaa waxay noqonaysaa yacni hammigan mudaacafkee idinku yimi ee labanlaaban waxaa markaa ka imanaya inaa caadaysataan dhibaatooyinka iyo markaa masaa'ibtu inaa ku tababarataan atamarun cala almasaa'ib waashadaa'id dabeed markaysaga murugadu idinka yaraato oo musiibo kastoo idinku timaada ay sahal noqoto deed marka murugadu idinka khafiifto addamarta murugadii markay waxa weeye iska daba timaaddo iska daba timaado marka dambe waa khafiifaysaayo dee waxa weeye yani murugooyinku waxaa laga yaabaa inay sahal noqdaan intaasoo shadaa'idaa la soo maray la yidhaahdo oo markaysaa laga baxay ya marka waxa dambeeya wanaag baa dambeeya fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra marka maxaa loo murugoon yacni saa la yidhahdo weji kale culamada qaar waxay yidhahdeen biqaminta waxaa laga tilmaamaya qamiga hore waxay ka murugoodeen jabka qamiga labaadna waxay ka murugoodeen hadalka la yidhi nebigii calayhi salaatu wasalaam waa la dilay jabkaba waxaa ka murugan weynaa nebigii waa la dilay dhabbayna u qaateen muslimiin badan niyad jab baana ku yidhi kadib waxaa beenoobay warkii ku saabsanaa nebiga waa la dilaa beenoobay oo labada musiibe tii weynaanshaha badnayd ah markii la ogaaday nebigii inaan la dilinee nebigii nool yahay calayhi salaatu wasalaam waaba farxeenba murugadii waa ka tagtay yacni laba murugaa markii hore yimi midna jabkaa u sabab ahaa midna hadalka la yidhi nebigii waa la dilaa u sabab ahaa markay beenowday tii ku saabsanayd nebigii waa la dilay markii ay beenowday waxaa ka timi murugala'aan farxad baaba ka timi tii sahlanayd markaa waa la ilaawe ya fa asaabakum hamman bihammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum wuxuu idinka tegay idin seego min alghaniimati fura walaa maa asaabakum iyo waxa idin haleelay oo min alqatli waalhaziima yacni dil iyo jabba ah si aydaan uga murugoon wallaahu allah khabiirun waa mid u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waa mid u aqoon haddii la yidhaha ghamman bihammin ba'da saabiya la yidhaahdo likayla say ugu tacalluqaysaa asaabakum soo ma noqonayso ficilkii inuu laba cillo leeyahay fa asaabakum hamman bihammin bisababi hammin likay laa taxzanu ba'dina waa saabiyo likayla marka waxay noqonaysaa asaabakum labada marka mid walba inay ku tacalluqaan oo laba cillo ay tahay cilladuna haddii ay markaa eh, tacaduddo waxaa la yaqaanaa ficil keliya cillo looma yeelo laba cillo looma yeelo ficil keliya ayaa la yaqaanaa haddii markaa labada cillo aynay midkeed eh, ta kale beddel ka ahayn ama cadfu bayaan aynay u ahayn taa waxay kaga jawaabeen culamada qaarkood mid la mida waxaynu ku soo marray suuradda awalkeeda suuratulbaqara awalkeedaynu ku soo marray yacni mid waa cillatlficili midna waa cilatulcillati midna ficilkay cillo u tahay midna cillada lafteeday cillo u tahay waa sabab iyo sababu sabab ya hadda ma aragtaa sababu sabab darabtu ibnii lita'diibi liisaa'atihi waxaan garaacay inankaygii baan garaacay edbin daraaddeed baan u garaacay waxaan u edbinayaa xumaanta uu la yimi aawadeed marka midna waxa weeye lita'diibi waa sababu darbi liisaa'atihina yacni waxa weeye waa ta'diibka yacni marka ayuu sabab u sii yahay marka waa cillo iyo cillatlcilla cillatlficli iyo cillatu cilla qaarkood ay ka cabiraan cilla mu'addiya iyo cilla qaa'iya ay ka cabbiraan calaa kulli xaal midna waa cillatlficli midna waa cillatlcillati idan laa ishkaal fa asaabakum ghamman bihammin likay laa taxzanuu markaa tan dambe waxay noqonaysaa cillatlcillati bay noqonaysaa allah waxau yidhi wallaahu allah khabiirun waa mid u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waa mid u aqoon badan uma anzla calaykum min bacdi alhammi amanatan nucaasan yakshaa taa'ifatan minkum aayaddan uma anzla calaykum min bacdi alghammi amanata nucaasan yakshaa taa'ifata minkum xuruufta carabigaa ee alifbaa'iga ahi dhammaanteed way ku kulansan yihiin waa imse xaraf kam min xarfin waa sagaaliyo labaatan xaraf marka hamzada iyo alifka la kala tiriyo waa sagaaliyo labaatan xaraf marka hamsadiiyo alifka isku mid laga soo qaado siday mutaqadimiinta qaar ay mari jireen fara wahayruhu waxay noqonaysaa sideed iyo labaatan xaraf bay noqonaysaa oo la yidhahdo waa laba alifoo aliful iyo aliful la yidhahdaa laakiin waxaa mashhuur hadda noqotay markii dambe inay sagaal iyo labaatan yihiin oo la kala tiriyo sagaal iyo labaatanka xarafba waa ku kulansan yihiin xaraf ka maqani ma jiro qur'aankana aayada ay ku kulansan yihiin sagaal iyo labaatanka xaraf waxaa jira aayaddan iyo aayad kale aayadda kale ee sheegeen ah muxammadun rasuulu allah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaa'u baynahum aayaddan iyo aayadda waxay koobsadeen xuruufta hijaa'iga ee alifbaa'igaa dhammaantood way koobsadeen xaraf ka maqani ma jiro Mm. aayad saddexaad oo wada koobsatay ma jirto sagaal iyo labaatanka xarafa laakiin labadaa aayadood qura baa xurufta alifbaa'iga dhammaan wada koobsaday uma anzla calaykum min bacdi alghammi amanatan nucaasan yakshaa taa'ifatan minkum uma anzala intaa dabadeed allah wuxuu soo dejiyey calaykum korkiinna idinku soo rogay min bacdi alghammi murugo dabadeed amanatan nabadgelyo amnan amanatan iyo amnan waa isku macne laakiin amanatan baa la akhriyey nucaasan ka beddelo nucaasan lula ayuu idinku soo rogay bedelun ma beddel mutaabiqa mise waa beddel ishtimaal labadaba la yidhi waxase fiican beddelu ishtimaalka fiican beddelu ishtimaalka waxa weeye shaygu shayga inuu ka yara duwan yahay laakiin shaygaasi uu shayga kale ku dhex jiro acjabanii zaydun cilmuhu acjabanii zaydun adabuhu yacni waxa ii cajabiyey oo aan la dhacay zayd cilmuhu cilmigiisaa ii cajabiyey ka beddelo zayd waa mushtamilun cala alcilmi cilmigu zayd buu ku dhex jiraa oo ku sugan yihi wax ka baxsan maa laakiin daatada cilmiga daatada zayd iyo cilmigu waa kala duwan yihiin laakiin mushtamilun calayhi amniga iyo nucaaska luladu waa kala duwan yihiin laakiin eh, yani marka waxaa ku guda jira yani amnigii waxaa laga guda helayaa oo ku dhex sugan yani lulo oo marka waxa weeye qofku amni dareemaayo ayuu lulon karaa badalun nucaasan fiiha waa amniga gudaheeda ku sugan yani damiirka u noqonaya wuxuu noqonayaa muqadar yakhshaa taa'ifatan minkum bilyaai wataa ya la akhriyo ama ta la akhriyo waa laba qiraa'o oo sabci ah waxaa laga tilmaamayaa taa'ifadii baa markaysa markaa la sheegaya daa'ifadii waa bimacna aljamci jamac bay la mid tahay ya yakhshaa daa'ifata minkum marka xagga macnaha markaad ka eegto dee waxa weeye marka waa jamac marka min xaysu almacna yakhshaa daa'ifata minkum nucaaskaasoo yakhshaa daboolaya ama bilyaai wataa'i taqshaa daboolaysa ilaa nucaaskii hadda ammanadii baa iskaga suganin daa'ifatan minkum koox idinka mida daboolaysa wa hum almu'minuuna waa mu'miniinta waa ahluliimaanka fa kaanuu waxay ahaadeen yamiiduuna qaar iilanaya nusakha qaarkoodna yamiiluuna ay qorayaan sida xawashada qaarkood ay sheegayaan marka yamiiduuna waxay la macno tahay yamiiluuna yamiiluuna ay la macno tahay fa kaanuu waxay ahaayeen yamiiduuna qaar iilanaya taxta alxajafi yacnii gaashaamada hoostooday iilanayeen waa gaashaankii ay waranka isaga dhigayeen iyo leebka ya wa tasqudu suyuufa minhum waxaa ka dhacaysay seefaha ka dhacayey markaasaa marba ay soo qaadanayeen lula daraaddeed wa daa'ifatun kooxna qad ahammathum waxaa hammi geliso hammi ku xambaartay anfusuhum nafahooda xamalathum cala alhammi falaa ragbata lahum ilaa najaatuha waxay jeclaanayaan uma sugnaan ilaa najaatuha nafahoodu inay nabad galaan mooyaane duuna nabiyi wa asxaabi yacani nebigii asxaabtiisu inay nabad galaan dankama lahaa ee naftoodun inay nabad gasho ayuunbay doonayaan waa munaafiqiintii falam yanaamuu yacni may markaa seexan waxaa loo jeedaa waxaa ansab u ahayd inuu yidhaahdo iyagu may luloon wa hum almunaafiquun waa munaafiqiinta weeye yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya yadunnuuna xaal ay malaynayaan billaahi allah ay ka malaynayaan dannan mala ay ka malaynayaan malahaasoo hayra danni alxaqi malihii xaqaha mala aan hayna danna aljaahiliyati ay ka danni aljaahiliyati la mida malaha jaahiliyada ama gaalada la mida marka dannan buu qadaray hayra alxaqina waxaa laga sifaynayaa dannankaa laga sifaynaya marka dannan waa nakiro hayr alxaqina waa ismi mudaaf ila mucaraf ah oo macrifo loo idaafeeyey marka sidee waxa weeye nacti xaqiiqi ah shay markaa mucaraf ah shay macrifo loo idaafeeye loogu sifaynayaa nakiro loogu sifaynaya waxaa la odhanayaa hayra waa ma tawakiila fi tankiir nakiranimaday ku xeel dheer tahay sidaas aawadee hayra danni macrifaba ha loo idaafeeye hayr eh. kama baxayso nakiranimadii oo nakiranimadii baa sugan waa mutawaqira fi tankiir marka waxay noqonaysaa un nakire nakire lagu sifiyey yadunuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya xaalay malaynayaan billaahi allah ay ka malaynayaan dannan mala ay ka malaynayaan malahaasoo hayra danni alxaqi malihii xaqaha ahaan ahayn danna aljaahiliyati ka danni aljaahiliyati malihii gaalada la mida xaysu ictaqaduu goortay ictiqaadiyeen ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qutila aw laa yunsaru markay ictiqaadiyeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam la dilay ama aan loo gargaarayn yaquuluuna waxaa nafahoodu hami ku xambaartay yaquuluuna xaal ay odhanayaan yadunnuuna laga beddelayaaye eh? hal lanaa miyay noo sugantahy nooma sugnee istifhaam bimacna nafyi maa lanaa nooma sugna min alamri xaalu shayga soo socdaa min alamri amarka uu ka mid ahaaday kaa'ina min alamri nakiro sifadeeda haddii laga qadimo waa laga hormariyo xaal bay ka noqotaa shay bay sife ka ahayd min alamri marka waa laga hormariyey waa laga xaalayn hal lanaa miyuu noo sugan yahay nooma sugnee min alamri xaala kowni shayi xaalu shaygu yahay min alamri kaa'ina min alamri arrinka mid ka mid ahaaday marka uu yahay annasri aladii wucidnaahu nasrigii naloo ballanqaaday xaaluu ka mid yahay miyuu noo sugan yahay min shayin shayba miyuu noo sugan yahay min zaa'idatun min waa zaa'ida yacni waa masiida litawkiid waa litansiisi cala alcumuum ayaa markaysaga loo keenay cumuumka si ay u naskarayso marka cumuumkiibay markaa sii akiidaysaa sii adkaynaysa cumuumkiibay sii adkaynaysa yacni macaanidii markaa loo isticmaali jiray minta markay shan iyo tobanka macno ahaa afar iyo tobanka macnee kale yani markaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa mujarad markaysa marka waxaan inay markaa cumuumkii sii akidayso sii adkaynayso waa ta la yidhaahdo nakira fii siyaaqi nafyi marka min la geliyo min lagu jaro waxay noqotaa cumuumkay nas ku noqotaa ay ku caddaataa qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa ina alamra amarkoo dhammi kullahu dhammaantii binasbi nasba xaalu ku sugan yahay kulladu tawkiidan adkayn daraaddii yacni markaa e, loo nasbinaayo wa birafci iyo rafca xaaluu ku sugan yahay mubtada'un khabaruhu lilaahi iyo rafco xaaluu ku sugan yahay e, mubtada'un khabaruhu waa mubtade khabarkiisu uu yahay lilaahi lilaahi uu yahay lilaahi uu yahay halkan wuxuu ku ishaaraya laba qiraa'o binnasbi wa birrafci waa laba qiraa'o ina almra kullahu lilah waa la garanaya taas waa la akhriyaa ina alamra kulluhu lilaah waa qiraa'o kaloo sabci ah kulluhu oo la kulluhu haddaba marka la nasbiyo la garayo waa tawkiid ina alamra kullahu lilaah marka la godo maxay noqonaysaa ina almra kulluhu lilaah mufasirku wuxuu icraabay inay noqonayso marka waxa weeye mubtade noqonayso kulligu oo dabeedna markaysaa lilaahi lagu khabraayo jumlada isla socotana innada isimkeeda laga khabraayo weji kale wuxuu yahay in la yidhaahdo kulluhu markaysagaa tawkiidkii weeye laakiin maxalkaa laga raaciyey marna lafdigaa laga raaciya marna maxalkee maxalkaa laga raaciyey oo innada iyo alamro wada socdaa waxay taallaa maxalu mubtaday taallaa maxalu rafci marka maxalka marka laga raaciyona kulluhu bay noqon marka lafdiga laga raaciyona kullahu bay noqon labada qira'a saasay ku kala dhisan yihin wejigaasina waa jiraa macnuu waa isla halkii ina alamra kullahu amarku kullahu dhammaantii lilaahi allah buu u sugnaaday ay alqadaa'a lahu yafcalu maa yashaa yacni qadaagu allah buu u sugnaaday amarka waxaa laga tilmaamayaa yacni qadaaga iyo qadarka ilaahay baa iska leh wuxuu ilaahay qoray ee qadaray ayuunbaa dhacay yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna lak yukhfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafahooda waxay ku qarinayaan maa laa yubduuna laka waxaynay ku muujineen yaquuluuna waxay odhanayaan bayaanun lima qablahu hadalka ka horreeyay sii caddaynaysaae oo waxaa nafaha lagu qarinaya waxay yihiin baa la sheegaya la caddaynaya low kaana lanaa min alamri shayun low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri xaal shayga soo socdaa amarka ka mid yahay shay un shay hadduu noo sugnaan lahaa nooma sugnee maa qutilnaa hahuna halkana laguma dileen halkana laguma dileen ay low kaana alihtiyaaru lanaa hadday doorashadu annaga noo sugnaan lahayd alikhtiyaaru baad odhanaysaa low kaana alikhtiyaaru laam hoos dhigan baad haada lagu dhufanaya reebitaankeeda low kaana alikhtiyaaru haddaad tidhaahdo hamsadaad qaci ka dhigtay hamsada laamka reebban ka dambaysaana qaci maahee waxa weeye waa wasli weeye low kaana ikhtiyaaru hadduu markaa doorashadu ay ahaan lahayd lanaa mid annaga noo sugan lam nakhruj maanu soo baxnayn walam nuqtalna lama dileen laakiin ukhrijnaa kurhan ha yeeshe waa nala soo saaray kurhan dirqin lanala dirqinayo aawadeed baa nala soo saaray ama xaal lanala dirqinaayo xaaliya ka dhig ama mafcuul lahu ka dhig qul waxaad tia allahum iyagu waxaad ku tidhahdaa low kuntum fii buyuutikum haddaa ahaan lahaydeen qaar guryihiinna ku sugan wa fiikum man kataba allaahu calayhi alqatla uuna dhexdiina idinku jiri lahaa miduu ilaahay markaa u qadaray oo u qoray dilka kitaaba qadariya weeye labaraza waa soo bixi lahaayeen kharaja aladiina kutiba calayhim lqatlu qudiya calayhim lqatlu kuwii markaysaga dilka lagu xukumay ee loo qadaray qadaagu waa qadaagii qadariga ahaaye way soo bixi lahaayeen minkum idinka idinka mid ahaa ilaa madaajicihim makaanu jiifyadooda intii ka haatay usoo bixi lahaayeen ay masaaricihii meesha la dhigaayo marka la dilo ayay usoo bixi lahaayeen fa yuqtaluuna markaasaa la dilayaa ama fa qutiluu waa la dilay markay soo baxaan fayuqtaluu nusakh badani waxay qorayaan fayuqtaluu nuskhooyinka qaarkoodna fayuqtaluuna ayay qorayaan xagga markaa haddaad eegto jaaddada carabiyada waxa waafaqsan fayuqtaluuna ayaa waafaqsan sida nusakha qaarkood qorayaan siday markaa waxa xawashida qaarkood ba ay baraarujinayaan marka fayuqtaluu tan marka waxaa weeye nasbada la nasbinayo faau sababiye dabadeed dee shardi bay lahayd oo shardigii markaa hadda meesha ma yaalin waayn nafyi ama dalab ka hormaraan mur wanha wadcu wasal wacridi xadihimi tamanna warju kadaaka nafyu qad kamula marka suwarkii dee markaysaa saasoo kale lagu samaynayey shardigii markaysaa meesha ma yaalin marka waxa waafaqsan in marka waxa weeye la rafciyo fa yuqtaluuna ama fa oo maadi laga dhigo waayahay fa dabad la dilo ama fa walam yunjihim qucuuduhum ma badbaadinaayo eh, yani markaa fadhigoodu ma badbaadin lahayn fadhigoodu lianna qadaa allahi tacaala kaa'inun laa maxaala maxaa yeelay qadaaga ilaahay iyo qadarkiisu waa yani markaa fulayaa oo waa dhacayaa lagama maarmaan weeye inuu dhace waa lagama maarmaan ilaaba ilaa sidii buu dhacaya wa facala maa facala biuxud wa facala allah waa sameeyey maa facala wuxuu sameeyey biuxud uxud ayuu sameeyey bimacnaa u qadaraa loo jeedaa yani waxay nusakha qaar ama xawaashida muxaqaqa qaarkood ay dabdiyeen wa fucila maa fucila biuxud liyabtaliya allah laakiin waxaa ka fiican yani facala in la yidhaahdo si ay markaysa marka isu waafaqo yani ficilka hore faacilkiisa iyo markaysaga ka dambe ee tacliilka ah faacilkiisa isu waafaqaan inkastoo laamkii la keenay oo sida kale lafteedu ay suuroobi karto sida kalena waxay noqonaysaa wa fucila maa fucila waxa la sameeyey waxa la sameeyey biuxudin uxud waxaa loogu sameeyey liyabtaliya allaahu suu ilaahay u imtixaano yakhtabir allahu maa fii suuri wa facala allah wuu sameeyey maa facala wuxuu sameeyey oo qadaa iyo qadar ah biuxudin yacni markaa uxud oo dee haziimadaasi dee qadar ilaahay iyo qadaagiisay ku dhacday wuxuu u sameeyey waxa uu sameeyey oo qadar ah liyabtaliya allaahu ay liyakhtabira allahu suu ilahay u imtixaano maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan quluubikum qalbiyadiinna ku suganoo min alikhlaasi walnifaaq ikhlaas iyo munaafiqnimo ah waliyumaxisa iyo u sooco oo u kala saaro maa fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku sugan wallaahu allah caliimun waa ka u cilmiga badan bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibkaa bima fii quluubi waxa qalbiyada ku sugan laa yakhfaa calayhi shay ilahay waxba kama qarsoomayaan wainamaa yabtalii liyudhira linnaas wuxuu u imtixaanaa si uu dadka ugu muujiyo nucaasan yakhshaa taa'ifatan minkum yakhshaa taa'ifatan minkum waxaa laga sifaynayaa nucaaska ayaa laga sifaynayaa marka damiirka inaan sheegay ma garanaayo yacni wuxuu noqonayaa damiir nucaaska u noqonayu noqonaya marka la yidhaahdo takhshaa qiraa'ada ana wuxuu u noqonayaa markaysa markaa amanada ayuu u noqonaya amanada ayuu u noqonayaa haddii la yidhahdo mutaabiq weeye bedel mutaabiqa weeyena waxay noqonaysaa dee ammanadu la macno yahay oo dee waxa weeye marka min xaysu almacnaa ayuu u dhici marka yacni nucaasan ayuu ilaahay idinku soo dejiyey nucaaskaasoo yakshaa daboolaya ay huwa nucaasku daa'ifatan minkum jumlada sifada ana horaabidkeedu wuxuu noqonayaa yacni damiirka faacilka qarsoon ayuu noqonayaa ee u noqonaya nucaaska u noqonaya taqsha marka la yidhahdana ammanaduu u noqonaya yacni markaa amanatan nucaasan oo takhshaa nabadgelyadaasoo yacni markaa takhshaa daboolaysa ay hiya ammanadu daa'ifatan minkum koox idinka mida daboolaysa marka faacilku wuxuu noqonayaa damiir mar layba yaqsha ama taqsha labada qiraa'aba marka marna nucaaskaa loo celinayaa yakhshaa markay tahay markay waxa weeye takhshaa tahayna ammaanadaa loo celinayaa allah waxau yidhi ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum ashaytaanu bibacdi ma kasabuu ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani maalintay labada jamac kulmeen jamaca muslimiinta iyo jamaca gaaladu kulmeen inama istazallahum ashaytaanu bibacdi maa kasabuu innama istazallahum waxa simbirirxiyo qura ashaytaanu shaytaankaa simbirirxiyo zalle iyo simbirirxa ku xambaaray bibacdi maa kasabuu ay bibacdi kasbihim kasabkoodii iyo waxay shaqaysteene galabsadeen aawadeed dembiye ay la yimaadeen aawadeed buu shaytaanku ku simbirirxiyey oo bimacnaa cararka wuxuu ugu sababay cisyaankii ay la yimaadeen walaqad cafa allaahu canhum allah baan ku dhaartay xaqiiqe ilaahay waa cafiyey xaggooda oo dembigoodii waa ka dhaafay ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa takunuu kaaladiina kafaruu laa takuunuu ha noqonina kaaladiina kafaruu kuwii gaaladaha qaar la mid oo shabbahaya ha noqonina kaaladiina kuwii oo kale ha noqonina kafaruu gaaloobay wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood sha'nigooda ka yidhi idaa darabuu markii ay safreen oo socdeen fil ardi arlada ay socdeen walaalahoodaas aw kaanuu ama ay ahaadeen guzzan qaar duulaayoo jihaadaya ay ahaadeen oo dabeedna la dilay ama qaar safray ay ahaadeen oo dabeed dhintay low kaanuu cindanaa maa maatuu low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa qaar agtayada ku sugan hadday ahaan lahaayeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lama dileen yacnii kuwa markaa safraya socdaalaya deedna safarkii ku dhintay may dhinteen kuwa markaa duulaya jihaadayna ee iyagana la dilayna iyagana lama dileen maa maatuu wamaa qutiluu liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim yacnii sidaa way yidhaahdeen oo way caqiideeyeen liyajcala allaahu daalika si caaqibada arrinkooda ugu dambayso inuu ilaahay ka yeelo arrinkaas xasratan tiiraanye iyo qoomamo ka yeelo fii quluubihim qalbiyadooda wallaahu allah yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa yacni sha'nuhu alixyaa walimaata waa xadfu iqtisaar wallahu allah bima tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday basiiru mid u arag badan buu ahaaday mid u arag badan ayuu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniintii nebiga calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud ka yaacday oo aan markaa waxaweeyaan sugnaanin inay simbirraxa yacni shaytaanka u sababay tahay ficilka xun waxaa loo tiiriyaa ama shaytaanka ama nafta ayaa loo tiiriyaa wamaa ansaaniihu ila ashaytaan adamaarta inama istazallahum ashaytaanu bibacdi maa kasabuu yacni shaydaan baa simbirixiyey yacni marna naftaa loo tiiriyaa marna shaytaankaa loo tiiriyaa qul huwa min cindi anfusikum kuwaa markaa cararay ee jeestay maalintaa yacni goobtii ka cararay ee ka jeestay labada jamac markay kulmeen dagaalkii uxud shaydaanku wuxuu ku simbirixiyey dembi ay la yimaadeen saabtii haddii dee dembi lala yimaado shaydaanka waa loo nuglaanaya waa loo daciifayaa waa loo daciifaya marka xaaladda caynkaasuu ka faa'iidaysanaya isaguna yacni waxay noqonaysaa dee difaacii iimaanigahabaa yaraanayo naqsi ku dhacaya qofka markaa difaaca jidhkiisu yaraado sow xanuunka uma daciifo saasoo kaleu shaytaanka ugu daciifaya hadduu markaysaga dee macsi la yimaado ya macaasi markuu la yimaado shaytaanka sidaasuu ugu daciifaya inama istazallahum ashayaanu bibacdi maa kasabuu waatay culammadu yidhaahdaan ina min cuqubati asayi'ati asayi'ata bacdaha ciqaabta dembigu leeyahay waxaa ka mida ah dembi kale oo ka dambeeya inuu markaa dhaco xasilo oo dembiyadii baa isi sabaya wa ina min hawaabi alxasanati alxasanata bacdaha sawaabka xasanadana waxaa ka mid a ah. xasano kaloo ka dambaysa inay sababto xasanaba xasana u dhiibto ya qofka waxaa dhici karta wanaag inuu sameeyo wanaagga abaalmarintiisii loo soo dedejiyo maxaa loo gelinayaa tawfiiq kaleoo ziyaada abaa la siinayaa oo camal khayr oo ka weynkii la waafajinayo waaladiina ihtadaw zaadahum huda haddamaarta yacnii xagga macsidana saa si leeg bay isu sababayaan falammaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheenoo xaqii ka iisheen baa ilaahay qalbiyadoodiina yani markaas sii iiliyey laakiin ilaahay muuminiintii wuxuu ugu bushaareeyey inuu cafiyey walaqad cafa allaahu canhum weliba aad baa loo adkeeyo waxaa la geliyey ficilka qad iyo laamkii baa labadaba la geliyey ya cufiya canhum xataa lama odhan waa la tasriixiyo waa la sheegay markaysaga faacilkoo lafduljalaalihi baa la xusay walaqad cafa allaahu canhum ilaahay xaggooda waa cafiyey cafigu waxa weye dembigii qofka in laga dhaafo aasaartiisa in laga masaxo cafatiriixul lasar waa marka wax ka hadhay aanu jirin raadkii xataa baaqi maaha ya yani waa laga masaxay waa laga tirtiray muruk haddamaarta waxaa dhacday cabdulaahi bnu cumar ayaa waxa u yimi nin qolyihii ahlu fitnaha ahaa ee ku kacsanaa cuhmaan ibnu cafaan ka mid mida ah cusmaan ibnu cafaan waxaa ku kacay niman khawaarij oo ahlu fitna ah oo fitnaysan oo khawaarij ah ayaa markaysaga ku kacay amaariqa cabdullaahi bnu cumar buu u yimi mid ka midi markaasuu ku yidhi ilaahay baa kugu dhaariyey cusmaan ibnu cafaan maalintii bedar ma ka maqnaa markaasuu yidhi haa markaasuu ilaah baan kugu dhaariyaye baycatu ridwaan markay dhacaysayna ma ka maqnaa markaasuu yidhi haa markaasuu ilaahay baan kugu dhaariyaye maalintii uxud ma cararay cusmaan ibnu cafaan markaasuu yidhi haa markaasuu allahu akbar wuxuu is yidhi waxa weeyaan markaa heshayba ya xujadii ugu weynayd baad heshay mar haddii saddexdii arrinba ku sugnaadeen markaasuu joog sug maalintii badar waa ka maqnaaday laakiin wuxuu kaga maqnaaday amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa zawjadiisii ruqaya oo ah marka waxa inaa nebi ayaa sakaraadaysay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kama wada tegi karno adigu rogrog adigu sii rogrog waxaanad leedahay fadliga iyo ajarka iyo haniimada ruuxna raacay yeesho mid la midaad leedahay taasi waa taa way burtay marka maalinta sulxulxudaybiyana inuu ka maqnaa waa jirtaa laakiin ergey nebigu diray buu ahaa oo gaalada u diray oo ku yidhi gaalada markaa erge ugu tag gaaladii quraysheed waxaad ku tidhaahdaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam dagaal uma socdo ilaahay beydkiisu u socdaa inuu cimraystuu doonayaa ilaahay beydkiisa ha u diidina ergada caynkaasa ayuu ku maqnaa nebigaana u diray baycada baycatu ridwaanna waxaa sababay markii ay soo duushay war beenoo odhanaya cusmaan waa la dilay sababta nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada u qaadayay taasay ahayd markuu dadkii kale baycada ka qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood buu sidaa isu saaray ou yidhi haadihi can cusmaan nebiga u qaaday baycadii isaguna wuxuu la mid yahay isagoo ka maqnaa ruu baycadii galay waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa baycadii u qaaday ta saddexaad buu yidhi maalintii uxud inuu cararay waa jirtaa laakiin waxaan ka markhaati kacayaa inuu ilaahay cafiyey waayo allah wuxuu yidhi walaqad cafa allaahu canhum saddexdiiba saas uga jawaabay barod bu yidhi hadaba la tag saddexdiiba markaa waa ka jabeen saddexdiiba waa ka jabeenoo xujo u cuskado oo ugu hadho ugu sugani ma jirto walaqad cafa allaahu canhum markaa saxaabadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khaladkaasi ka dhacay allah waa cafiyey saasaanu ilaahay qur'aanka nasan ugu sheegay allah waxauu yidhi ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaalayidinka idinka mid yihiin can ilqitaali xaggii dagaalka ka cararay ka jeestay yowmaltaqal jamcaani maalintay labada jamac kulmeen kuwii jeestay cararay jamculmuslimiina wa jamculkufaari biuxud jamaca muslimiinta iyo jamaca gaaladu markay kulmeen biuxud uxud ku kulmeen keebu horaan sheegay jamaca muslimiinta taqdiimku wuxuu ku dhisan yahay yacni xikmad waa inuu ku dhisnaadaa ya shan sababood baana wax loo qadimaa hadda sharafta ay leeyihiin aawadeed baa loo qadimay oo iyaga loo horaan sheegay wa hum almuslimuuna wa hum kuwaa jeestay damiirkuu u noqonayaa aladiina tawallow wa hum kuwa jeestay almuslimuuna muslimiintii weeye kuwa cararee jeestay waa muslimiintii ila snay cashara rajulan marka laga reebo laba iyo toban nin oo nebiga ku soo hadhay marka laga reebo culammada qaarkood waxay yidhahdeen saddexiyo toban bay ahaayeen bacdu ahlicilmina saasay yidhaahdeen kollay tiro kooban baa ku soo hadhay nusayba ayaana ka mid ahayd dadkii nebiga ku soo hadhay ee marka waxa weeye markaa dagaalamaya daafacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi maalinta wacdaro badan bay muujisay aad baynay markaysaga ula dagaalantay markaysaa raggii nebiga calayhi salaatu wasalaam soo weerarayey nabarro badan baana ku dhacay nabarro badan ayaa markaa ku dhacay ilaa saddex iyo toban nabar baa maalintaa ku dhacay bay idhaaheen kaanat tuqaatilu kama yuqaatilu rijaal inama istazallahum waxaa simbirirxiyey oo qura azallahum alshaytaanu shaytaan baa simbirirxiyey yani xamalahum cala zalla biwaswasatihi wuxuu ku simbirirxiyey waswaaskiisa iyo xanshaashaqiisa bibacdi maa kasabu ay bibacdi kasbihim kasabkoodii bimacnaa dembigoodii daraaddiye oo min adunuubi kasbigoodii oo markaa dembiye ah aawadeed buu ku simbiriirxiyey wa huwa mukhaalafatu amri nabiy sala allahu aleyh wasalam waa khilaafka amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay walaqad cafa allaahu canhum ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe ilaahay waa cafiyey xaggooda ina allaha allah afuurun waa dembidhaaf badan yahay lilmuminiina muminiinta waa u dembidhaaf badan yahay xaliim waa dulqaad badan yahay laa yucajilu cala alcusaa ciqaabta uma dedejiyo ciddii markaa dembowda ee cisyaan ku dhacdaa ilaahay ciqaabta uma soo dedejiyo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk